muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslun wataswiyatu fi lqasmi bayna azawjaati waajiba waxaan ku soo jirnay kitaabu nikaaxi halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ninka hadduu xaasas badan leeyahay laba xaas iyo ka badan waxaa ku waajibayaa xaasaskaasi inuu labariga cadaalad ku sameeyo oo islaamuhu mid walba wakhtigeeda waa inuu siiyaayo mid gaar ahaaneed waa inuusan u leexanin arrinkaasu ka hadlaya wataswiyatu simid filqasmi qeybta la simo bayna zawjaati haweenka loo qaybinayo waajibatun waajib wey walaa yadkhulu mana u gelayo calaa hayri lmaqsuubi lahaa qeybta tii lahayd midaan ahayn uma geli karayo ligayri xaajatin xaajo la'aan yacnii maalinka iyo habeenkaa yani qaybta wuxuu ka dhigi karaa maalin iyo habeen ama laba maalmood laba habeen iyo laba maalmood iyo laba habeen ama ka badan ama ka yar hadba siduu doono laakiin waa inay siman yihiinoo si siman waa inuu u siiyaa qaybta tan qaybta maalinkaa iyo habeenkaa iskale mid aan ahayn inuu u galo oo waxoogaa la joogo bariido iyo waxaasi dhibmale male hadduu soo bariidiyo soo agmaro laakiin intuu u galo inuu la fadhiistoo la joogo maayo uma bannaana arrinka haddaayaan xaajo jirin oo reerkiibu raashin u geynayey caruur xanuunsan ama islaantiio xanuunsan ayuu isbitaal geynayay dana kallifaa haddaayan jirin inuu u galo ama waxoogaa la joogo dan kalliftaa haddaayan jirin waa inuusan u gelin sida ayuu ujeedaa walaa yadkhulu uma galo calaa kayri lmaqsuumi lahaa qaybta tii lahayd mid ahayn uma galo ligayri xaajatin xaaja darteed xaajo la'aanteeda uma galo waidaa araada haddii uu doono asafara safar haddii uu doonana aqraca waa u qori ridaa baynahunna dhexdooda wa kharaja wuxuuna la baxaa bilatii tii takhruju ay usoo baxdo lahaa idaa alqurcatu qori ridka uu usoo baxo hadduu doono inuu safro islamarkaana islaamaha mid kaxaysto miduu inuu yidhaahdo boorsada soo qaado ma aha waa inuu u qori ridaa si cadaalad ah midii qorigeeda uu soo baxana markaa uu la safro intaa safarta uu kula jirana jaa'is bay u tahay oo de waa sharcigaa u banneeyey markuu soo noqdana qoladii sii joogtay islaantii safarta uu kula maqnaa uma gudayo muddadii uu la maqnaa waa loo baneeyey dhibaatana kuma jirto waidaa tazawaja marka uu guursado jadiidatan mid cusub khasahaa wuxuu ku gooniyeeli bisabci layaalin toddoba habeen idaa kaanat bikran gabar haddii ay tahay wa bialaain saddex ayuu ku gooniyeeli in kaanat hayiban garoob haddii ay tahay yacnii wuxuu leeyahay isagoo reer lahaa ayaa gabar uu soo guursaday gabadhaasi gabar yaroo dee bikaara haddii ay tahay toddoba habeen bay xaqu leedahay inuu la joogo toddobadaa habeen uma gudayo qoladaa kale khalaas waa toddoba habeenee sharciga uu siiyey haddii ay garoob tahayna saddex habeen ayuu la joogayaa intaa wixii ka dambeeyana qeybtiibuu bilaabayaa oo iyadii inuu iska sii agfadhiya ma aha wadaa tazawaja marka uu guursado jadiidatan gabar cusub khasaha wuxuu ku gooniyeeli bisabci layaalin toddoba habeen in kaanat haddii ay tahay bikran gabar yar wabialaatin saddex ayuu ku gooni in kaana tayiban garoob haddii ay tahay waidaa khaafa haddii uu ka baqo nushuuza almar'ati haweenayda caasi garowgeedii wacadaha wuu wacdini fa in abet haddii ay diiddo ila nushuuza caasigarow mooye wax kale haddii ay diiddo hajaraha yacnii islaantiisi ayaa warkiisii maqli weyday waxoogaa caasinimuu ka dareemay iyo warkiisi inay iskala weyn tahay nafaqa haddii ay ahaan lahayd iyo habeenbariga hadduu ahaan lahaa iyo ee xaqa ay ku leedahay dhammaan daacadaas iyo warkiisa ay yeele ayay u waajibtay taa haddii la waayo daacada haddii la waayana xaqii baa dhacaya teeda kale malcuuna ay noqonayo malaa'igta ayaa lacnadi arrimahaas waa inuu u sheegaa kuna wacdiyaa taa haddii ay ku joogi weydo ee hadalku ka xiranaya yacnii la mucaamalooshadii meel kale aadi maayo guriga dhexdiisa ayuu kaga haajirayaayo haddii dee gobol ay ku wada seexan jireen meel goonni buu iska seexan xaggu oga sii jeedsanay khalaas arrinkaasi haddii ay ku waana qaadan weydo waxoogaa buu edbinayaa ee arrimo noocaasu isu marayaa arrinkaa u dambee edbinta haddii ay ku waana qaadan weydo waxaa loo saarayaa dad akhyaara oo dhankeeda iyo isaga dhankii labadaba ka socdo dadkaasi ayaa ka soo talinaya labadaas reerlabadaa qof iyo reerkooda inay sii wada joogi karaan iyo inay wada joogi karin ayay ka soo talinayaan waidaa khaafa haddii uu ka boqo nushuuda almar'ati haweenayda caasigarowgeedii wacadahaa wacdini fa in abad haddii ay diiddo ila nushuusa caasigarow mooye wax kale haddii ay diiddo hajaraha wuu ka haajiri guriguu kaga dhexdiisu kaga haajirayaayo xagguu u sii jeedsani gobol kaluu dhigani fa in aqaamat haddii ay ku nagaato calayhi caasigarowgii ayay sii waday hajaraha wuu ka haajiriyo wadarabaha wuuna garaacay wayasqudu waxaana ku dhici qasmuhaa qeybteedii iyo wanafaqatuhaa nafaqadeeda labadaba dhacaya haddii caasigalowga ay sii wado habeen inuu la baryo qaybtii ay haweenka qaybtii ay lahaayeen ay ku yeelato way dhici umaba soo hoyanay ta labaad nafaqadii ay ku lahaydee ilaa nafaquu soo wadaa musanifka haweenku ay waajib in la nafaqeeyo nafaqadaasina way dhiciyo nafaqana ku yeelan mayso hadday caasigarowga sii wado faslun wlkhulcu jaaisun calaa ciwadin macluumin halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka ninka waxaa banaan islaanta waxaa u bannaan ninka alaaqa inay ka gadato alaaqiisii uu ku qabay inay ka iibsato inay ku heshiyaan meherka ha kaga iibsato oo ha tiraahdo meherkii baan kugu soo celinaya haddii uu siiyey hadduusan siininna meherkii baan kuu cafini ee iska kay furniyahu ama xoolo kale ha ku heshiiyaan oo alaaqii inay ka gadato wax bannaan weeye haddii ay ku heshiiyaan oo alaaqaas iibkiisa ay ku heshiiyaan oo ninkii uu ku yidhaahdo kun dollar haddii aad ii keento khalaas weeye alaaqaadii waa ku siiye kunkii dollar markay gacanta ka saarto horay ka furmi ifur uma baahno horay ka furmi mana ku noqon karayo laakiin haddii ay heshiiyaan hor alla waa loo nikaaxi karaya wlkhulcu isfurashada islaamtu inay ninka iska furto oo lacag ay isku furto jaaizu waa bannaan yahay calaa ciwadin xoolo ayuu ku bannaan yahay macluumin la yaqaano waxaasan ku siin wa tamliku way ku mulkini bihi khulacaasi almar'atu haweenayda nafsahaa nafteeda ku mulkini mar hadday lacagtii bixiso nafteeda iyadaa iskale isaga mar dambe tasaruf kuma leh horay ka furmi walaa rajcata ku noqoshana lahu ninka uma sugna calayha gabadha rajca hal dalaaqay kaga furantay laakiin ma ku noqon karo oo waa soo cishanaya rajactu ma jirto ilaa binikaaxin jadiidi nikaax cusub inuu u guursado mooye oo hor alle intay u heshiiyaan weligii gabadha markaa uu ku nikaaxo sidii waagii hore u guursaday hor alle in loogu nikaaxo mooye rajco wax la yidhaahdaa ma bannaano wayajuusu waxaa bannaan alkhulucu khulac waa bannaan yahay fi uhri walxaydi waxaa soo socdaa furitaan hadduu meesha imaanayo ninka iyo islaamtu ay isfurayaanoo talaaqa caadi ah ee islaamtii oo dhiig qabtaa inuu furo xaaraam wey iyadoo daahira isla markaana uu taabtay ee u galmooday inuu furana xaaraam wey waxaa la doonayaa hadduu furayo iyadoo uurle inuu furo ama iyadoo daahiroo uusan taabanin oo duhrigaa uusan ku taabanin inuu ku furo khulacaka waa ka bedelan yahay maadaama khiyaarkeeda uu yahay islaamtu iyadoo ay iibsan haysa talaaqa haddii ay dhiig qabto iyo hadday uur leedahay iyo hadday daahir tahay iyo siday doontaba waa ku banaan yahay khulacaasi sida ayuu ujeedaa wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu khulci waa bannaan yahay fi tuhri daahirnimo laisku khulco wa filxaydi dhiig laysku khulco walaa yalxaqu haleelina maayo almukhtalicatu islaantii iskhulacday aalaaqu alaaq haleeli almukhtalicata aalaaqu yacni islaantu haddii ay iibsato alaaqeedii oo ninkii ay ku heshiiyaan xoolo inay siiso xoolihiina ay bixiso waan ku fure ninkaas loogama baahno hadduu yidhaahdana waxa tari mayso waa ku fure haduu yidhaahdo iyo kuwa aan furin haduu yidhaahdo iyo midnaba loogama baahna khalaas islaanta hore ay ka furmi xoolaha bixintooda ku xidhan mar hadday bixiso khalaas wey walaa eh, yalxaqu haleeli maayo almukhtalicata islaantii isqulacday aalaaqu alaaq haleeli maayo faslun waalaaqu darbaani sariixun wa kinaaya halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka furitaankii caadiga ahaa alfaada ama waxyaabaha la isku furaa laba qeyb weeye eh, qeyb furitaan ku cad furitaan waxaan ahayn aqbalaynin ninka haddii uu ku hadlona furitaan uma aanan jeedine wax kalean u jeedin lagama dhegaysanin islaanta hadduu ku yidhahdo waa ku furay ama allaqtuki hadduu yidhaahdo hee furitaan uma aan jeedine wax kalean u jeedin ma laga dhegaysanayo sariixa la yidhahdaa kaa qeybna waxaa la yidhaahdaa kinaaya waa qeyb niyo u baahan oo waxaani furitaanna waa aqbalaya furitaan inuusan u jeedine wax kale u jeedina way suuroobi karta marka isagii in la weydiiyay u baahan tahayo warniyo maxaad u jeeday furitaanaan ujeeda hadduu yihahdo way furmi uma jeedin hadduu yidhaahdana dee furmi mayso arrinkaasu ka hadlaya wa alaaqu furitaanka darbaani laba qeyb weeye sariixun mid furitaan ku cad iyo wa kinaayatun mid sarbeeb ah oo aan ku caddayn fa sariixu kii ku caddaa alaaatu alfaadin saddex lafdi weeye saddex lafdi haddii uu ku hadlo furitaan waxaan ahayn ma aqbalayo aalaaqu furitaankii caadiga ahaa waalfiraaqu kala tag islaam kalaas ani adig waa kala tagna waa isfurnay wsaraaxu waa ku sii daaya xargaadi waan kuu sii daayay walaa yaftaqiru uma baahna sariixu alaaqi alaaqikiisa cad ila niyati niyo uma baahna alfaadan sariixa ah ninka inuu niyoodo uma baahna keliya inuu u qasto umbaa la doonaya u kasuu yidhaahdo yanii ruuxa hurda uu soo wadaayo ruuxa hurdaya iyo kii la khasbay iyo kaasi dalaaqa kaba dhacayo iyo ruuxii waalla iyo amaa ruuxa isagoo rashiidoo caadiyo xusuusan hadduu waan ku islaanta ku yidhaahdo khalaas waa furnutay wlkinaayatu sarbeebta kan sarbeebka ah kullu lafdin lafdi kasta weeyaanoo ixtamala aqbalayo atalaaqa furitaan iyo wagayrahu furitaan waxaan ahayn waa lafdigani furitaanna waa suuroobi karaa in loola jeedo furitaan inaan loola jeedinna way dhici karta wayaftaqiru wuxuuna u baahan ila niyati niyuuna u baahanaya waxaa ka mid ah xabluki calaa waxyaaba badan buu minhaajka tiriyaa xablukii calaa gaalibiki xariga garabka kuu saaran xarigaaga garabka kuu saaray laa andahu sarbuki dankaa yeelan maayo batlatun waad go'an tahay waxyaaba sidaa hadduu yidhaahdo dee inuu dalaaq u jeedana waa dhici karto inuu dan kale ujeedana waa dhici karto xarigaa garabka kuu saaran dee muxuu aha xarigaad garabka ku wadataa caadi inuu ujeedana way dhici karta maxaad ola jeeda ayaa la weydiinayaa furitaanaan ujeeda hadduu yidhahdo way furmi war furtaanu maan jeedino wax kalaan u jeeda hadduu yidhaahdana furmi mayso wnisaau dumarka fiihi alaaqa dhexdii darbaani laba qeyb weeye darbun fii alaaqihinna sunna wa bidca halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka islaabaha marka la furayo qeyb haweenka ka mid ah alaaqooda alaaq sharciga waafaqsan oo wanaagsan buu noqonaya yacni furitaanka iyadoo uusan sidiisaba u fiicnayn oo reerka inuu dhisnaadu dhismaa yuu sharciga amrayaaye in la kala tago reerka la dumiyaa ma wanaagsana in laga maarmi waayo mooye laakiin haddiiba maaran waa uu dhaco oo in isfuro ay noqoto talaaqa waqtiga la ridayo mar wuxuu noqonayaa talaaq sharciga waafaqsan oo wanaagsan iyo marna wuxuu noqonayaa alaaq sharciga khilaafsan oo aan wanaagsanayn qeyb waa sidaa oo talaaqooda waxaa ka suuroobaa haweenkaasi furitaanka la furayo furitaan sharciga waafaqsan na waa noqon karaa furitaankooda furitaan sharciga khilaafsan oon fiicneenna wuu noqon karaya kaasuu ujeedaa sunnatun bidca qayb haweenka ka midana dalaaqooda bidcanimo iyo sunnanimo kama suurowdee waa dalaaq iska jaa'isa mar walba yacni bidcanimo inuu ku dhaca maba dhici karto arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo wnisaau dumar fiihi alaaqa dhexdii darbaani laba qayb weeye darbun qayb fii alaaqihinna furitaankooda sunnatun sunno weeye iyo wa bidcu bidca aan sharciga waafaqsanayn wahunna dumarkaasi dawaatulxaydi haweenka dhiigga uu ku dhaco wey fa sunnatu furitaanka sunnada ah haweenka dhiigga uu ku dhaco an yuuqica ninka waa inuu ridaa atalaaqa furitaanka fii tuhrin daahirnimo waa inuu ku ridaa daahirnimada oo hayri mujaamicin fiihi uusan ku taabarin ku jimaacin yacnii islaanta waa islaam caadi oo dhiigga uu ku dhaco marka uu furayo haddii uu ku furo islaantiioo dhiiggii ka go-ayoo daahir ah islamarkaana uusan inay agmarin furitaankaasi sharcigu waafaqsan yahay fatalliquuhunna liciddatihinna di rabbi uu yiri weye subxaanahu watacaala waa yahay haddiise laba arrimood midun uu ku furo islaantaa dhiigga uu ku dhacayo islaantiioo dhiigga uu ka go-ay islamarkaana u galmooday ayuu furay ma wanaagsana sharcigay khilaafsan tahay islaantiioo dhiig qabta hadduu furana sidoo kale sharcigaay khilaafsan tahay sababka waxa weeyaan islaantay dhib ugu jiraa islaantay dhib ku tahay oo hee daahirnimo uu ku taabtay hadduu ku furo duhrigaasoo dhan looma tirinayo ciddadii ka mid ma aha xeel dambe waa inuu ku dhacaa duhri dambe ay bilowdaa markaasuu bilaabanayaa muddadaa ku dheeraani sidoo kale iyadoo dhiig qabta hadduu furana dee dhiiggaasi looma tirinayo muddadaa ku dheeraani marka muddadaasi ayaan ugu dheeraanin duhri uusan ku taabinin hadduu ku furo khalaas waay markiiba ciddaday bilaabi duhrigaas mid weeye laba duhri oo keliya sugi laba duhri oo kale haddii hesho ciddadii waa ka baxday haddii ay uur leedahayna sidoo kale dhib male isna waa sunnu oo waa suuroobi karaya wa sunnatu an yuuqica alaaqa alaaqa waa inuu ridaa fii uhrin daahirnimo wa inuu ku ridaa hayra mujaamicin fiihi uusanna ku taabanin wlbidcatu alaaqa bidcada ah an yuuqica alaaqa alaaqi waa inuu ridaa filxaydi dhiigga dhexdiis waa inuu ku ridaa ow fii uhrin daahirnimuu ku riday aahirnimada oo jaamacahaa fiihi uu ku taabtay aahirnimo uu ku taabtay ay dalaaqi ku dhex riday khalaas waay ciddada ku dheeraani bidcuu noqonayaa sharciga ma wa darbun qeyb dumarka ka mida laysa ma aha fii talaaqihinna alaaqooda mid uu ku sugan yahay sunnatu walaa bidca qeyb dumarka ka mida alaaqooda sunnana maaha bidcana maaha yacni wuxuu ujeedaa furitaanka haddii laga maarmi waayo in laisfuro ay noqoto furitaanka mid uu iska jaa-isu noqonaya mar walba sharciga waafaqsan ee ma noqon karo bidca sababkana waxa weeye dumarka dhiig baan ku dhicin inuusan ku dhicinna waxaa keenaya uur bay leeyihiin ama dhiiggii bay ka baxeenoo habre waaweyn weeye ama dhiigba ma ayan gaarinoo gabdho yaryar weeye waxyaabahaas usoo wada wadarbun laysa fii alaaqihinna sunnatun walaa bidca wahunna kuwaasi arbacun afar weeye asakiiratu gabadha yaree dhiigba aan gaarin walaisatu habartii weynaatay ee ka baxday dhiigga walxaamilu gabadhii uurka lahayd iyo walmukhtalicatu tii iskhulacday khulicii haddeer aan soo marnay E, muqtanicadii lam yadkhul biha uusan u galmoonin hadduu u galmooday xataa khulaca sidiisu mar walba u bannaan yahay faslun wayamliku lxuru xorka waa mulkinayaa alaaata aliq halkan wuxuu ka hadlayaa gabaraa lagugu mahriya xor baadna tahay meeqaad alaaqood ku qabta haddaad xor tahay saddex alaaqaad ku qabta haddii adoon e, uu yahay ruuxana laba alaaq ayuu ku qabi karaya intaasuu soo wada wayamliku lxuru ninkii xorta ahaa wuxuu ku mulkinaya islaanta alaaata taliiqaatin saddex alaaq ayuu ku qabaya waalcabdu addoonkana tadliiqatayni laba alaaq ayuu ku qabi wayasixu waxaa asixi alistinaau soo reebitaan fi alaaqi alaaqa dhexdiis in wasalahu bihi yani wuxuu ujeedaa alaaqa dhowr arrimood ayaa ka suurowdaa ninka islaamtiisa haddii uu furayo waxaa bannaa inuu yidhahdo saddex alaaqan kugu furay hal alaaq mooye yani allaqtukii alaaan ama ila nayn waxaasaa la yidhaahdaa saddexdii aan kugu furay ilaa labaan kugu furin mooye labaa usoo noqonin markaa hal dalaaqaa ka dhacay ama saddexdii dalaaqaan kugu furay ilaa hal dalaaq mooye hashaasuu ku qabayaa waxaase shardi ah hadalka waa inuu xiriiriyaa qaybtan uu soo reebaya iyo qaybta uu ridayna waa inayan isla ekaanin hadduu yidhaahdo saddex dalaaqaan kugu furay iska aamusay danihiisu qabsay hadhow dambuu yidha ilaa laba maahine maahe maahe hadalka inuu xidhiiraa la rabaayo uusan kala goyn waxa kale hadduu yidhahdo saddex dalaaqaan kugu furay ilaa saddex maahine markaana saddexdiiba way isla dhici maadaama qaybta uu soo reebay iyo qaybtii hore isla eg yihiin shuruudaasaa loo shartinaya walaa yasixu listinaaude istinaa asaxaya fi alaaqi alaaqa soo reebitaan ayaa ku asixi idaa wasalahu ninka hadduu la xidhiiriyo weeye bihi mustanaaha hadduu la xidhiiriyo wayasixu waxaa asaxaya tacliiquhu alaaqii inuu ku xiro bisifati sife inuu ku xidho washari shari inuu ku xidhana waa bannaan tahay yacni waxaa bannaan islaanta furitaankeedii sife inuu ku xidho oo uu yidhaahdo arrinka hadduu sidaa iyo sidaa noqdo waad furan tahay ama shari ku xidhe uu yidhaahdo ninkii hebel ahaa markuu yimaado waad furan tahay in dakalti daar fa anti aalib guriga haddii aad gasho waad furan tahay ee guriga markay gasho way furmi shari inuu sidaa ugu xidho ama sife iyo tilmaam ku xidho uu yidhaahdo xoole intaadhan haddii aad i waad furan tahay iyo wax lamid ah sida ayuu u walaa yaqacu dhici maayo aalaaqu alaaq dhici maayo qabla nikaaxi nikaax horti hee gabar aan bal nikaaxin waa ku fure islaan yahay haddaan ku guursado saddexdii dalaaqaad iga furan markiyaa lagugu nikaaxay saddexdii ku qabtaa wax furmayaana ma jiro oo nikaaxa iyo alaaqu waa inuu horta nikaaxa horeeya ee alaaqaan sii hormarinaya hadhow markii laigu nikaaxana horay ka furmi wax jira maaha walaa yaqacu alaaqu alaaq ma dhaco qabla nikaaxi nikaax hortii wa arbacun afar laa yaqacu maba dhaco alaaquhum alaaqooda afar nin si kasta hadday wax u furaan furitaanka kama dhacayo waxba kama furmo asabiyu canugii yara canug yaraa gabar lagu nikaaxay nikaax waa asaxaya oo weligiisa ayaa u tawalinaya mar haddii lagu nikaaxo ilaa u baaliqo ma furi karayo markuu baaliqo buu furi karaa iyo walmajnuunu qofkii laa qadar allah hadduu waashay islaamta waa ka fasaqan karta oo anagii soo marray fasaq waa bannaan yahay laakiin isaga furitaan boqol jeer hadduu ku dhawaaqo furitaan wax ka furmay male wanaa'imu kii hurdayey yani hurdo keli maaha qofka caqligiisa yar maqan yahay hurda ama suuxdin ama wax lamid ah qofkii waxoogaa caqligaa ka maqan xataa iswaa haddii wax lagu waasho intuu cabbay islamarkaana waxaa lagu waashuu cabbayey u kas umuusa yeelin biyo caadi buu u malaynayaba halkan biyo unbay la ahayd ilaa khamr ahayd ba wixii wuu cabay hadhow marada tuuray aba cuntuu cunaye cuntadii buu ku mergeday khamro waxaan inoo agyaallana male hadduusan khamradaa isaga dejininna waa dhimanaya inuu isaga dejiyey jaais waay hadduu isaga dejiyaba marihuu tuuri islaamihii hadduu fur waxba ka furmi maayo wankaa walmajnuunu weeye walnaa'imu kii hurday iyo walmukrahu kii la khasbay ninkii qori inta lagu qabtaa waxaa la yidhi islaamta fur haddii kale sida saddex baloolaan kugu dhufanaya warwaa fura idaaya iska dhe wax kaa furmayana male fasun waidaa allaqa imraatahu islaamtiisii haddii uu ku furo waaxidatan hal alaaq aw inatayni laba falahu muraajacatuha alaaqii rajciga ahaa wey yacnii islaanta hadduusan alaaqa u wada dhammayninee saddexda uusan ku furin hal ayuu ku furay ama labuu ku furay intaa uu ku furay horta way dhici ha dhacdee isninkaa waxaa u bannaan islaantiisa inuu ku noqdo ciddada intayaan dhammaanin ciddada haddii ay dhammaato isagoon soo ceshanin waa ka furmatay hor alle inay u heshiiyaan oo markaa lagu ninkaaxo ah waa bannaan tahay laakiin kuma noqon karayo hadday ciddada ka dhammaato ciddada intaayan ka dhammaanin yay bannaan tahay inuu muraajacaysto waidaa dallaqa marka uu furo imra'atahu haweenaydiisii waaxidatan hal ayuu ku furay aw inatayn ama laba dalaaq ayuu ku furay falahu ninka waxaa u bannaan muraajacatu waa inuu soo ceshado maa lam tanqadi haddayan goyin ciddatuhaa ciddadeeda haddayaan dhammaanin faida nqadat ciddatuhaa ciddadeeda haddii ay dhammaato xalla lahu ninkii waxaa <coughs> u bannaa nikaaxuha inuu soo guursado bicaqdi nikaax jadiidin inay cusub u kusoo guursado hor alla inuu markaa u heshiiyaan wa takuunu macahu waxayna ahaanay calaa maa baqiya min adalaaq hal dalaaquu ku furay laba ugu hadhay soo maaha wuu soo ceshan kara hadduu soo ceshado labuu ku qabaa hal dalaaq horay buu u furay labuu ku qabaa hal dalaaqoo dambe hadduu rido oo haddana uu soo ceshado hal xabbuu ku qabaa halkaa xabee dambe hadduu khalaas xabaddaa u dambaysa hadday ka dhacdo ma soo ceshan karo bal xataa nikax dambe uma bannaano ilaa nin uu dhexda maro hal dalaaquu ku furay mana uusan soo ceshanin ciddadii baa dhammaatay markay dhammaatay kadib bay heshiiyeen oonaan isguursano bal ciyaalkii baa naga dayacme waa yahay weligii islaanta ayaa loo tagay wuu ku nikaaxay markuu ku nikaaxay markii hore meeqaa ugu hadhay halaa ugu hadhay somayn labaa ugu hadhay haluu riday labaa u hadhay labadiiba haweenay ugu tahay labuu ku qabaa saddex kuma qabayo saddex mid horeybuu u tuuray labadiibuu ku qabi labadii hadduu mid hadda rido khalaas waa mid kale baa u haraya sidaa u garo saas u jeedaa fain anqadat ciddatuhaa ciddadeeda haddii ay dhammaato xalla lahu ninkii waxa u bannaan nikaaxuhaa guursigeeda bicaqdin jadiidin nikaax horle uu ku guursado wa takuunu waxayna ahaani macahu ninka micii mid ku sugan oo la joogi oo ku qabayo calaa maa shay baqiya ka haray min aalaaqi alaaqa wixii ka haray ayuu ku qabaya hal iyo laba waxay ahaayeenba fain allaqahaa haddii uu furo alaaan saddexdiibu u gooyey saddex dalaaquu ku furay saddexdaa hal mar ha wada dhaceen hal mar ha wada rido ama tartiib tartiib buu u riday hadduu hal ku furay wuu soo ceshaday mar kaluu haddana hal ku furay haddana wuu soo ceshaday markii saddexaaduu tii dambena raaciyey saddexdii dalaaqay kaga furmatay fain allaqahaa alaaan saddex haddii uu ku furo lam taxilla xalaal u noqon mayso lahu ninkii ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ita shan shardi ilaa la helo mardaba kuma noqon karo mana guursan karo shantii shardi waaka kii hore inqidaau ciddatihaa ciddadiisa ciddadeedii waa inay dhammaataa minhu asaga xaggiisa ka ciddo ahayd ciddadu asaga ku lahaa ila wuu furay cidday gashay soo maha ciddadaasi waa inay dhammaataa wa taswiijuhaa waa inay guursataa bikayrihi midaan asaga ahayn waa inay guursataa weliba guur khiyaaray waa guursataa wa dukhuuluhu waa inuu u galmoodaa bihaa islaamta markuu guursado nikaax inta lagu rido hadduu furo waxba ku xalaaloobi maayo waa inuu xaas ka dhigtaayo u galmoodaa wa isaabatuha waa inuu u galmoodaa duuuluha iyo isaabatuha waa isku macno shardigii saddexaad weeye wa baynuunatuha waa inuu furaa minhu ninku yacni baynuunatuha saddexdii dalaaq waa inuu ku furaa weeyaanoo rajci waa inayan ahayn waa inuu furaa way ka furmataa minhu ninkii waa inay ka furmataa shardigii afraad weeye wanqidaau ciddatihaa ciddadeedii waa inay dhammaataa minhu ninkaa dambe ciddadiisii waa inay ka dhammaataa shantaa sharti marka la helo ayay dib u heshiin karayaano inay isku noqdaanay u bannaan tahay faslu waidaa xalafa anlaa yata'a zawjatahu mutlaqan ow muddatan taziidu calaa arba halkana wuxuu ka hadlayaa aliilaau wax la yidhaahdo iilaaha waxa weeyaan ninka xaaskiisa inuu ka dhaarto weligii inuu xaaska dhiganayni weligay kuu soo hoyan maayo kuu galmoon maayo ama muddo afar bilood ka badan ayuu ka dhaartay shan bilood agtaada ma soo marayu yidhi islaantaa waxaa bannaan markiiba inay dacwayso ninkii oo ay tidhahdo saanuu yidhi ninkii waa dhaartay qaadigaa u yeerayaa labaa la doorgelini niyagoo hal samee islaantaada ku dhaqan oo reer ka dhigo isla markaana kafaaratlcudmaa kugu waajibi kafaara waajibi haddayaan ahayn fur islaanta hadduu diido mana furayo mana ku dhaqmaya hadduu yidhaahdo qaadigaa ka furaya markuu ka furo mana muraajicaysan hal alaaqu kaga furi qaadiga mana rajicaysan karo hadday hor alle u heshiiyaan hadhow waa la nikaaxi karaa arrinkaasu soo wada waidaa xalafa haddii uu dhaarto allaa yataa inuusan u galmoonaynin zawjatahu haweenaydiisii mutlaqan weligiiba inuusan u galmoonaynin ow muddatan muddo inuusan u galmoonaynin muddada oo tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood ka badan inuusan u galmoonaynin fa huwa ninkaasi muuli nin dhaarta wey horta dhaar baa meesha ka taalla wayu-ajalu waa loo sugi lahu ninkaasi in sa'alat waa haddii ay weydiisato daalika sugiddaasi hadday soo dacweyso weeye arbacata ashhurin afar bilood ayaa loo sugi uma yukhayaru waxaa la doorgelini bayna alfay'ati islaantiisi inuu ku dhaqmo oo xaaska dhigto iyo watakfiiri inuu kafaara guto islaamta ku dhaqanee kafaara gudo aw italaaqi ama furitaan labadaa mid un wey inaad furto iyo inaad islaanta ku dhaqanto wax u dhexeeyaa male fain imtanaca haddii uu diido islaamti ku dhaqmi maayo mana furayuu yidhi allaqa calayhi waxaa ka furaya alxaakimu xaakimka ka furi hal alaaquu kaga furi mana rajciyaysan karo faslun wadihaaru an yaquula rajulu halkana wuxuu ka hadlayaa dihaar nin baa islaantiisa wuxuu ku yiri hooyadaydaad iga tahay hooyaday siday xaaraam iiga tahay ee adiguna xaaraam iiga tahay ninkaasi dihaar buu sameeyey isaga markiiba alaaq waa inuu raaciya uu waa ku furi marka wax loo haysta bale horta awalan dihaarka sidiisuu dembi weyn u yahay oo dembi kabiira ah weeyaano ladiina yuaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaalu waladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaati min ummahaat ila allahi waladum wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli buu rabbi leeyahay hadal munkar ayay ku hadleen wazuuran been weeye waxay ku hadlayeen hooye uma aha islaantuu qabay been buu sheegayaa dembi weynna wuu ku dhacay laakiin hadduu alaaq raaciyo kafaaro lagama rabo hadduuse alaaq uusan raacinin ee markuu ka dhaartay kadib uusan alaaq raacinin kafaarat lcudmaa ku waajibi kafaaradan musanifkaasoo wada wihaaru hihaarka an yaquula rajulu ninka waa inuu ku yidhaahda lisawjatihi haweenaydiisa anti adiga calaya dushayda ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kalead iga tahay hooyadaydaad igala mid tahay ma ku taabanayo faidaa qaala lahaa hadduu ku yidhaahdo daalika hadalka oo walam yutbichu uusan raacinin bialaaqi alaaqna uusan raacinin saara ninkii wuxuu noqonaya caydan hor nin ku noqduu noqday markiiba hadduusan furitaan raacinin islaantii nin haystay ku noqduu noqday walazamathu waxaana ku waajibtay alkafaaratu kafaaratlcud baa ku waajibtay wlkafaaratu kafaarada waajibtayna cidqu raqabatin addoon xoraynteeda weeye muminatin ee mumin ah addoonta oo saliimatin ka badwaada min alcuyuubi ceeb oo dhan aan lahayn addoon mumin oo wax ceeb aan lahayn ceebtaasi ceeb xagga kasabka dhibiyo iyo addoon naafo ahoo daciif aho iyo waa inayan ahayn ceeb diinta dhibina waa inayan ahayn waa inay kaafirad iyo wax lamid ayan ah ahayn waayahay min alcuyuubi ceebka nabadgaday almudirati dhibaysa bilcamali shaqada qabashadeeda iyo walkasbi soo shaqaynta ceeb dhibi waa inay ka nabadgashay fain lam yajid adoon hadduusan helin fa siyaamu shahrayni laba biloo soonkooda ayaa ku waajibi mutataabicayni israacsanoo hal maalin uusan furi karin fain lam yastatic hadduusan karaynin oo laba bilood maba soomi karo faidcaamu sitiina lixdan quudintooda ayaa ku waajibay miskiinan ee miskiina likulli miskiinin miskiin kastana kullu miskiinin miskiin kastana muddun mud buu siinayaa yacnii galaas shood misiga ayuu siinayaa lixdan miskiin ayuu sidaa u quudini kafaaradaasaa ku waajibtay walaa yaxilu xalaalla uma aha lilmudaahiri kii dihaaray oo islaanta ka dhaartaye hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay ninkii yidhi waduhaa islaantii inuu u galmoodo ma bannaana xataa yukafira ilaa uu kafaaradaa guto ma taaban karayo xaaraan bay ka tahay inuu taabto faslun waidaa ramaa haddii uu gano alrajulu zawjatahu halkanna wuxuu ka hadlayaa licaan yacnii sideedaba is-afxumaynta iyo caytanku xaaraam wey caytanka meelaha ugu sarreynaa waxaa ka mid a cirdiga ruuxa ruuxa sharaftiisa in lagu xadgudbo oo la yiraahdo ruuxani zaali weeye wuu zinaystay ruux caadi ah islaantaadii aan ahayn ruuxa hadduu ku yiraahdo ruuxan wuu zinaystay waxaa la leeyahay afar nin oo caadiliin ahoo markhaati ahoo ninkan markuu zinaysanaya arkayay keen hadduu keeno allase halkii baa la xadaya hadduusan keenin ninka caayayee zinada qofka caaya nin haweeney wuxuu doona noqdo qofka caayayee zinada ku sheegay siddeetan jeedal ayaa lagu dhufan isagaa la xadaya haddaba qofka uu caayaye zinada uu ku sheegay xaaskiisii haddii ay tahay islaantiisii ayuu zine ku sheegay sideeddaa hadduusan markhaatigaa keenin siddeetankaa jeedaal ayaa lagu dhufanaya waxaase bannaan licaa wax la yidhaahdo inuu ka dhaarto qaabkee u dhaaranaya oo inuu yidhaahdo wallaahi waa ku arkay islaantan idoo zinaysanay qaab gaar ahaaneed buuna u dhaaranaya dhaartaa haddii uu dhaartuna xaddi baa ka dhici islaantii baa xadu zina lagu yeelani iyadoo hadii ay dhaaratana xadu zinadii xataa way ka dhici arrinkaasu soo wada waidaa ramaa haddii uu ku gano arajulu ninka zawjatahu islaantiisi ayaa wuxuu ku ganay bizinaa zina oo islaanta way zinaysatay buu yidhi fa calayhi waxaa korkiisa ah xadulqadfi cayda xaddeedii qadaf baa la yidhahdaa caydaasi xaddeedii ayaa waajib ah oo xadulqadafkana waa siddeetan jeeda ilaa an yuqiima inuu keeno albayinata markhaati inu keeno mooye ow yulaacina ama inuu ka dhaarto mooye fa wuxuu dhihi marka uu dhaaranaya cinda alxaakimi xaakimka agtii ayaa wuxuu ku dhihi filjaamici masjidka jaamica ee jimcada lagu tukado cala lmimbari mimbarka dushiisa mimbarkaa la saaraya masjidka jaamica cala lmimbari fii jamaacatin koox oo min annaasi dadka ka mid ee dhexdooda yacni xaakimka iyo keli xataa lamarba jamaaca muslimiinta ka mid waa inay meesha joogaan waa inuu yidhaahda ashhadu waxaan qiri bilaahi ashhadu waxaan ku dhaaran bilaahi alla waxaan ugu dhaarani innii aniga la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fii shay baana runku sheegahay ramaytu aan ku ganay bihi shayga zawjatii islaamtayda shayga aan ku ganay zinada aan run baan ku sheegaya way zinaysatay fulaanatu hebel ah fulaanata min azinaa ee zinada zinada aan ku sheegayo run baan ku sheegaya waa inu ku dhaarta wa haada alwalad hadduu canug jirana oo islaamtu canug ay dhashu diidan yahay waa inuu yidhahdaa wa haada alwalada canugani min azinaa zina xaggeedu ka ahaaday walaysa minii aniga xaggayga maaha anigu ma aanan dhalin arbaca maraatin afar jeer ayuu sidaa u dhaarani wa yaquulu fi lmarati alkhaamisati marada shanaadna wuxuu dhihi bacda an yacidahu lxaakimu xaakimka marka uu wacdiyo kadib war ilahay ka cabsaniyaho waa inuu yihahda wacdiya wa calaya dushayda ha ahaato ayuu leeyahay lacnatullaahi ilaah lacnadii in kuntu haddii ahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegay haddaan been sheegayo lacnad ba ha igu dhacdo sidaasuu leeyahay nacuudu billah markuu sidaa u dhaarto wayatacallaqu waxaa ka dhalanaya ku tacalluqi bilicaanihi dhaarashadaa uu dhaartay amsatu axkaamin shan arrimoodaa ka dhalani maxay tahay santa arridood suquudulxaddi xaddii oo ka dhacdo anhu xaggii horta asagoo xadulqadafkii waa ka dhacay waa yahay wa wujuubulxaddi xaddii oo waajibtay calayha islaamta islaamtaa xad lagu yeelanay markaa wa zawaalulfiraashi isqabitaankii oo zuulo mar isqabitaanki alaaqi meeshaas ku kala go'ay isqabitaan daba ma jiro wanafyulwaladi canug hadduu meesha jirana canugii wuu ka anfoomiyo sidaa uu yiri canuga anigu ma dhalin ayay noqonayo anuga kuma abtirsanayo wataxriimu inay xaaraam kala noqdaan cala alabadi weligood weligood dambe xataa isma guursan karayaan mar hadduu ka dhaartay khalaas waaye waa ku noqonaya ma anfacayso wayasqudu lxaddu xaddii way ka dhici canhaa gabadhii lafteeda xaddu way ka dhici bianta lacana iyaduna inay dhaarato oo licaan ay samayso fataquulu waxay leedahay ashhadu waxaan ku dhaarani bilaahi alla waxaan ugu dhaarani ina fulan hebel haadaa ee kana ninkeedi waaye la minal kuwa beenta sheegayuu ka mid yahay beenaali waay ninkani fiimaa shay buuna been ku sheegayaa ramaani uu igu ganay bihi shayga oo mina zinaa zinada zinadan uu igu ganay been buu ku sheegayaa ninkaan arbaca maraatin afar jeer sidaa dhihi wa taquulu fi lmarati alkhaamisati marada shanaadna waxay leedahay bacda an yacida hal xaakimu xaakimka marka uu wacdiyo kadib wa calaya dushayda ha ahaato way leedahay qadabullaahi ilaa caaladii in kaana ninkan hadduu yahay min asaadiqiina dadka runta sheega mid ka mid ah hadduuba arrinka runku sheegahayo ilaahayba ha ii caroodo sida ayay leedahay nacuudu billaah <laughs> waayahay faslun wlmuctadatu islaantii cidda tirsanaysay calaa darbayni laba qayb weeye yacni haweenku cidda ay galeen ninkii iyo haweenaydii haddii ay kala tagaan ciddaa imaani kala tagaasina laba midunbuu noqonayaa geeri in lagu kala tago iyo nolol in lagu kala tago ninkii inuu dhinto ka dhigtay ciddaa waajibi ciddadaasuu rabaa inuu ka hadlo marka walmuctadatu haweenka cidda tirsanaya calaa darbayni laba deeb weeye mutawafan canhaa mid laga dhintay iyo wagayru mutawafan canhaa midaan laga dhimanin mid laga dhintay iyo mid la furay labadaa mid un wey falmutawafaa canhaa tii laga dhintay in kaanat haddii ay tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeeda biwadcil xamli uurka dejintii wey markay dhashay ciddadii waa ka dhammaatay wain kaanat haddii ay tahay xaa'ilan golmarad yacni uur ma leh fa ciddatuhaa ciddadeeda arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrun toban beri waay yacnii gabadhu haddii ay uur leedahayna dhalintaan haddaynan uur lahaynna gabadhaasi mid la taabtay loo galmooday ha noqoto ama midaan la taabanin ha noqoto dhiig ha ku dhaco ama yuu ku dhicin fardhimada marba haddii ayan uur lahayn afar bilood iyo tobanna habeen ayay ku cidda tirsani waa ka wahayrulmutawafaa canha ee tii aan laga dhimanin islaantii la furayan laga dhimanin in kaanat haddii ay tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa islaanta ciddadeeda biwadci lxamli uurka dejintii wey uurka dhalitaankii wain kaanat haddii ay tahay xaa'ilan gormaran oo ayan uur lahaynna wahiya islaamtuna min dawaati alxaydi islaamaha dhiigga uu ku dhaco ay tahay fa ciddatuhaa ciddadeeda alaaatu quru'in saddex duhri wey hadduu dhiig ku dhaco oo islaamaha dhiigga helo ay ka mid tahay saddex daahirnima saddex jeer intuu dhiig ku dhaco waa inay ka qabaysataa qabayskaa u dambaysa ee saddexaad marka ay daahir noqoto khalaas ciddadii waa ka ka go'o wain kaanat haddii ay tahay sakiiratan gabar yaroo dhiigba weligeed uusan ku dhicin ow aisatan ama islaam weyn oo dhiiggii uu ka dhammaaday fa ciddatuhaa taa ciddadeeda alaaatu ashhurin saddex bilood wey saddex bilood ayay ku cidda tirsani hadduusan dhiig ku dhacaynin wlmuallaqatu gabadhii la furay qabla dukhuuli biha iyadoon loo galmoonin oon la taabanin gabadhii la furay laa ciddata calayha wax ciddaa dusheeda ma ah. wax ciddoo lagu leeyahay male marba haddii iyadoon la taabanin la furo wacidatu ciddat lamati addoonay ciddadeeda gabar addoona ciddadeeda bilxamli uurna ay ku cidda tirsanayo uur bay leedahay ka ciddat lxurati gabadha xorta ciddadeeday la mid tahay uurka dhalitaankiisa ayaa u cidda ah wa bilaqraa'i daahirnimo haddii ay ku cidda tirsanina oo dhiig baa ku dhacaa an tactadda waa inay cidda tirsataa biqur'ayni laba daahir ayay ku cidda tirsani <coughs> wa bishuhuuri bila haddii ay ku cidda tirsanini can ilwafaati dhimasho laga dhintana ay ka cidda tirsan an tactada waa inay cidda tirsataa bishahrayni laba bilood iyo wahamsi layaalin shan habeen yacnii gabadhii xorta ahayd afar bilood iyo toban habeen subaha niskeeday ku ciddo tirsan wa can alaaqi alaaq haddii ay ka cidda tirsan iyo bila ay ku cidda tirsani an tactada waa inay cidda tirsataa bishahrin hal bil iyo wanisfi tii xorta ahayd saddex bilood soomahay niskeeday ku ciddo tirsaniyo hal bil iyo nisf fain ictadad haddii ay cidda tirsato bishahrayni laba bilood hadday iska dhammaysatana kaana owlaa sida wanaagsan weeyaan oo kaana wuxuu noqonay cidda tirsiga owlaa si fiican oo laba bilood inay ku cidda tirsatana waa fiicantahy faslun wayajibu waxaa waajibi lilmuctadati islaantii cidda tirsanaysa alrajciyati asugna islaanta hal dalaaqa lagu furay ama laba dalaaq ayaa lagu furay waa cidda tirsanaysa shan wej ayaa islaanta la qaba ay ka shabahdaa shantaa wej waxaa ka mid ah sidii markii hore aad u biili jirtay xaas markay ku ahayd ayaad u biili oo nafaqadii way waajibi gurina waa u waajibayaa ma la shukaansan karo islaamaa ciddada ku jiro lama shukaansado shukaansigu xaaraam wey laakiin waxaa bannaaman sarbeeb islaanta haddii talaaqa loo dhameeyo ama laga dhinto ninka inuu waxoogaa sarbeebo waa bannaan tahay oo walaa junaaha calaykum fima caradtum bihi min khidbati nisaai ow aknantum fii anfusikum haddii aad waxoogaa ruba raaqibin fiikii aad tidhahday waxaaba bannaanay ama islaamta haddii ay waxa ay ka cidda tirsani rajci uu yahay oo hal alaaq ama laba alaaq lagu furo kinaayo xataa ma banaano islaam laqab ay lamid tahay lama hadli kartid wayajibu lilmuctadati islaamtii cidda tirsanaysay alrajciyati ee rajciyada ahayd waxaa u waajibi assuknaa meel ay degto iyo wanafaqatu biil ayaa u waajibi wayajibu waxaa u waajibi lilbaa'inati saddexda lagu furay oo alaaqeedii loo dhammeeyey assuknaa meel ay degto oy ku cidda tirsato in waajib ah duuna nafaqati in la biilose kuma waajibayso ilaa an takuuna inay tahay xaamilan inay uur leedahay mooye dee uur hadday kuu leedahay nafaqaad bixinin markaa wayajibu waxaa waajibaya cala almutawafaa canha tii laga dhintay zawjuha ninkeeda uu ka dhintay waxaa ku waajibay alixdaadu asay yacnii si gaar ahaaneed inay basaas isaga muujiso oo muxuu ahaa wax udgoon iyo inay isqurxiso iyo arrimahaasi waa inay iska ilaalisaa waxaa ixdaaka ama asayda qaadayana islaanta lafteeda weeye guriga maaha oo guriga in la qurxiyo dharka daahyadii laga bedelo sariirta la bedelo waxaas waa bannaan tahay ee islaanta ayaan la ogoleen wax quruxa noocu doona ha noqdo dahab inay xirato cilaal inay marsato indhakuul inay marsato inay dhar quruxsan xirato waxaas xaaraan buu noqonaya xataa guriga inay ka baxdo meel aado inay dani ku khasabto mooye lama ogolo gurigeeda inay ku sugnaato ayaa loo baahiya wayajibu waxaa waajibaya cala almutawafa canhaa tii laga dhintay zawjaha ninkeeda uu ka dhintay waxaa ku waajibaya alixdaadu asay inay qaado wa huwa al alimtinaacu ka joogitaan weeyaan min aziinati isqurxin iyo wa waiibi wax udgaya waa inay iska ilaalisaa wa cala almutawafa canhaa zawjuha ninkeeda tii uu ka dhintay iyo walmabtuutati tii saddexda alaaq lagu furay labadaba waxaa ku waajibay mulaasamatulbeyti guriga inay laazimaan ilaa lixaajatin dari inay timaado mooye inay gurigooda wa joogaan ayaa waajib ku ah faslun waman istaxdaa ruuxa keeno mulka amatin addoonay mulkigeeda yani halkan wuxuu ka hadlayaa waagii dee addoommaha ay jireen gabar addoon aho suuqa la keenoo la iibinayo ayaad soo iibsatay addoonta waxaan ognahay markaad soo iibsato addoomayda markaad soo iibsato waxaa loo waxaan oo mulkigaada ay soo gasho dee inaad ku dhaqantaa kuu bannaan oo aad u galmooto haddaba gabadhan maadaama gabadh eh, muxuu ahaa aad hadda ku soo gashay ay tahay waxaa laga yaabaa ninkii lahaan jiray inuu u galmoon jiray hadduu u galmoon jiray dee inay uur lahayd si loo ogaado inaad taabata xaaraam waayo cidday geli lafteedu ciddadaasi muddadaa la hubsanayo intay la eg tahay arrinkaasu rabaa inuu ku hadlo waman istaxdaa ninka keenaa mulka amatin addoonay inuu mulkiyo xaruma calayhi waxaa ka xaaraamay alistimtaacu inuu ku raaxaysto bihaa islaanta xataa yastabri'ahaa ilaa uu hubsado in kaana muxuu ku hubsanayaa in kaanat haddii ay tahay min dawaati alxaydi gabdhaha dhiigga uu ku dhaco haddii ay tahay bixaydatin hal dhiig ayuu ku hubsani waa sugayaa ilaa hal dhiig uu kaga dhacayo wa in kaanat haddii ay tahay min dawaati shuhuuri gabdhaha dhiigga ee bilaha ku cidda tirsado haddii ay ahaydna bishahrin hal bil ayuu ku hubsani faqad oo keli ah wain kaanat haddii ay tahay min dawaati alxamli hadday uur leedahayna bilwadci canuga intay ka dhali ayuu u sugayaan waidaa maata marka uu dhinto sayidu ammati lwaladi istabra'da nafsahaa kalama yacni waladulama waxaa la yidhaahdaa islaan addoon ay ayaad lahayd waadna ku dhaqmayso xaas baad ka dhiganaysa islaantii hadday canug kuu dhasho islaantaasi inta aad nooshahay addoon kuu ahaani markaad dhimato horay ka xoroobi khalaas waay lama dhaxlayo islaanta marba haddaad ku dhaqanto islamarkaana ay uur qaado canug kuu dhasho canug haddaayan dhalin maaha aha addoon cadiya iska tahay laakiin hadday canug kuu dhasho islaantaa inta aad nooshahay keliyay addoon kuu noqon karto xataa inaad iibiso ama dad aad siiso ama mulkigaada aad ka bixisaama ma bannaano inaad xorayso keliyaa bannaan haddaadan xoraynina dhimashadaada bay sugiyo markaad dhimato horay ka xoroobi haddaba markaad dhimato way xorowday intaadan dhimaninna addoon bay ahayd oo aad ku dhaqmaysa addoonta iyo islaamta xorta ana isku ciddo ma aha oo annaga haddaynu soo sheegnay qaabkay u cidda tirsani ma xornimada hadda xorka ay tahay ku cidda tirsani base addoonnimadii hore ku cidda tirsani arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo waidaa maata marka uu dhinto sayidu ummil waladi caruurta hooyadooda sayidkoodii markuu dhinto istabraad way hubsani nafsahaa nafteeda kalamati sida addoonaydiioo kale haduu dhib ku dhacana hal dhiga isku hubsani eh, laba dhigaya isku hubsanayaan ujeeda haddii ay qolada bilaha ku cidda tirsata tahayna waxay ku cidda tirsani laba bilood iyo shan habeen oo muxuu ahaa niski ah qolyaha dhiigga kuma wado haddii ay uur leedahayna uurka dhalidiisa haddii ay eh, uur lahaydna laba bilood iyo shan habeen ilaa islaanta haddii laga dhinto dhiig ba kuma cidda tirsato sideedaba dhimashadu hadday meesha timaado dhiigu tirsi wax la yihahdaa ma jiro marka haddii laga dhinto islaantani umulwaladada waxay ku cidda tirsana hadday uur lahedahayna uurka dhalitaanki haddayna uur lahaynna laba bilood iyo shan habeen faslun waidaa ardacat haddii ay nuujiso almar'atu bilabanihaa waladan saara radicuha halkana wuxuu ka hadlayaa islaan irmaan oo caano leh ayaa canug ayar dhalin nuujisay canugaasi hooyay u noqona lakiin shuruud bay leedahay shuruudda waxa weeye kow canuga laba sano waa inuusan ka gudbin oo laba sano intuu ku jiro waa inay nuujisaa laba sano iyo dhowr bilood hadduu gaaro khalaas nuujinta waxaa ka tari mayso shardi labaad shan jeeroo kala tagsan waa inay nuujisaa hal mar ama laba jeer keliya hadday nuujiso hooyo u noqon mayso shan jeer u yaraan waa inay nuujisaa arrimahaasuu rabaa inuu ka hadlo wa ardacad haddii ay nuujiso almar'atu haweenay bilabanihaa caanaheeda waxay nuujisay waladan canug fa wuxuu noqoni alradiicu kii nugay waladahaa canugeedii ayuu noqoni bisharayni laba shari ayuuna ku noqoni axaduhumaa labadaa shari mid ka mida an yakuuna waa inuu yahay lahu canuga miduu u sugnaaday duuna alxawlayni laba sana iyo wax ka yar laba sana ka yar waa inuu yahay waaani kan labaadna an turdacahu waa inay nuujisaa amsa radacaatin shan nuugma oo mutafariqaatin kala tagsan shan jeer waa inay nuujisaa mutafariqaad wuxuu u canugii wuu nuugaya naaska shanqaruu maqlay afku ka qaaday wuufbaal buu fiiriyey kadib uu kusoo noqday hal nuug ma la taas lama kala tirinayo ee waa inay nuujisaayo markuu cabo kadib ay seexisaa hadhow dambena mar kale ay nuujisaa shan jeer sidaa waa u nuujisaan sida ayuu ujeedaa wayasiiru wuxuu noqonay zawjuhaa ninkaas islaantaa ninkeeda ninkii caanahan iska lahaa ee islaanta irmaaneeyey aban aabbuu u noqonayaa lahu canugii canugii aabbuu u noqday islaantana hooyay u noqotay ilaa wayaxrumu waxaa xaaraamay cala almurdaci kii la nuujiyey canugii la nuujiyey waxaa xaaraam ka noqonaya ataswiiju guursi ilayha islaantii uu guursado islaantuu nuugaan xaas ka dhiganaya hooyadii waaye wa ilaa kulli man axad kasta inuu guursadana xaaraan bay ka noqoni naasabahaa islaanta u nasab sheegto islaanta hooyadeeda iyo walaasheeda iyo gabadhii ay dhashe iyo waxaasoo dhan xaaraanay ka noqonayaan oo sida hooyadiiso kale ay noqotay wayaxramu waxaa ka xaaraamay calayha islaantana waxaa ka xaaraamay ataswiiju guursi ilalmurdaci wiilkii ay nuujisay inay guursato xaaraam wey wa canugiisa inay guursataana xaaraam wey wiilkaacanug wiilkuu sii dhalayna ma guursan karayso waa carruurteedii duuna man fii darajati dadka la simanse waa u bannaan tahay yacnii wiilkaasi walaalkiis way guursan karta ilaa iyaduma ayan dhalin xaqiiqa ahaane walaalkiisa oo iyadu ayan nuujini way guursan karta adeerkiisay guursan karta ina adeerkiisay guursan karta qoladaa lasman way guursan karta saas u jeedaan duuna man ruuxse xaaraamka ma aha kaana ahaaday fii darajatihi darajadiisa mid ku sugan ow aclaa ka sarreeya tabaqatan xagga tabaqada minhu isaga ka sarreeyo adeeradiisii ah faslun wanafaqatu lcamuudayni labadii waalid in la nafaqeeyaa min alahli ehelka xaal ay yihiin waajibatun waajib weeye lilwaalidayni kuwa wax dhay yacni cabuudayn la yidhaahdaa labada isku tiirsan waa kii la dhalay iyo kii wax dhalay laba isku tiirsan weeyaano canugaada waa kugu tiirsan yahay adna waad ku tiirsan tahay oo ehel iyo qaraabad isu tihiino waka cabuudayn sidaa ayuu u jeedaa haddaba inay isnafaqeeyaan waajib weeyaanoo canuga hadduusan tabar lahayn oo canug yar yahay xoolana uusan lahayn inaad nafaqaysaa waajiba hadduu weyn yahay waxba uusan haysanin oo nin kasban kara uusan ahayne daciif uu yahayna inaad nafaqaysaa waajiba aabbahada sidoo kale iyo hooyada haddii iyaguna ay waxba haysanin inaad nafaqaysaa waajiba sida ayuu ujeedaa wa nafaqatu lcamuudayni labadii isku tiirsanaa in la nafaqeeya min alahli ehelka xal ay ka mid yihiin waajibatun waajib weeye lilwaalidayni labada waalid iyo walmawluudiina kuwii la dhalay ayay ku waajibtay faama waaliduuna kuwa wax dhalay fatajibu way waajibeen nafaqatuhum nafaqadoodaa waajibi bisharayni laba shari ayay ku waajibi ciddii wax dhashay laba shari haddii la helo ayaa la nafaqayni alfaqru faqiirtinimo iyo wazamaanatu shaqalaan yacni zamaanada waxa weeyaan qof shaqaysan kara ma aha sibu u liitaa waana muxuu ahaa waana waaywaana waxbana ma haysto faqiir wey awalfaqru faqiirtinimo iyo waljunuunu waalli waa faqiir haddana maskaxdiisa ma fiicna wa ama mawluduna kuwa la dhalay fatajibu nafaqatum nafaqadooda waxay ku waajibi bialaai sharaa'ida saddex sharti alfaqru faqiirtinimo wasiqaru yaraan ay yar yihiin aw ilfaqru ama faqiirtinimo iyo wazamaanatu boosnimo mxuu ahaa jiisnimo zamaanada waxa weeyaan ruuxa xibnihiisa ayaan u dhammaystirnayn oo shaqo aan qaban karin aw ilfaqru faqiirtinimo iyo waljunuunu waalli shuruuddaa marka laga helo yaa caruurta nafaqadooda ay waajibi wa raqiiqi addoomaha in la nafaqeeyo addoomahaad leedahay inaad nafaqayso iyo walbahaa'imi xoolaha nool nafaqayntooda waajibaatu waajib wey xoolaad leedahay geel iyo lo iyo ari iyo digaag iyo waka ama addoommaad leedahay dee inaad nafaqaysa waajib bay kugu tahay walaa yukallafuuna lagumana kallifi karayo oo bannaano min alcamali shaqada maa laa yutiiquuna waxayan karaynin shaqo ayaan qaban karin ee neefkii geela ahaa ee aad rarinaysay ratigii inaad sida gaari ahaan u rarto wuxuusan qaadi karin aad saarta xaaraam weeye wax bannaan maaha waxoogaa uu qaadi kar kari inaad saartaa waajibah waa yahay wa nafaqatu zawjati haweenayda nafaqaynteeda islaantaada inaad nafaqayso islaantii almumakinati kuu isu dhiibtay muiicada ahaydee kuu isu dhiibtay min nafsihaa nafteeda ku makamisay islaantaa nafaqadeeda waajibatun waajib weeye wahiya nafaqada islaanta la nafaqaynayana muqadaratun mid la jaangooye wey yacnii waalidka iyo caruurta iyo nafaqada la siinaya wax ku filan uu sii waayo amaa islaanta miya may may may wax ku filan ma jiraane waa laguu qadarayaa intaa waa inaad siisa u yaraan intaas intay noqon kartaa tolo intaasuna waa inuu ka hadlo marka hadda curfiga soomaalida la fiiriyo waa in ku yar haweenka hadda gurigio dhan ayaaba haysta maogtahay nafaqadii haddii raashin baad keeni meel la geeya howl kuu taalla maaha laakiin markaa kale waxa weye raashinkani adaa ka warqabaayo waka qorqood ay dhahayaan kaas <laughs> waxoogaa yaraa iyada la siinayaa oo goonnihay u karsani marka adhibay bay ku ahaan lahayd wahiya nafaqada muqadaratu mid la jaangooye weye fain kaana zawju ninka haddii uu yahay muusiran in xoolo leh min taajir oo xoolo leh haddii uu yahay fa muddaani laba galaas ayaa waajibi laba galaas oo min haalibi quutiha ee quudka magaalada laga cuno kan u badan ah sida bariis iyo baasta iyo hadda sidaasoo kale wayajibu waxaa waajibi min aludmi koosaarta waxa ay ku koosaarani iyo walkiswati aradbaxa la siinayo maa wixii jarad ay ku socotay bihi maaga alcadatu caadada ay ku socotay dee waxa caadigee lagu koosaartana waa inuu siiya aradbaxana sida loo aradbaxo caadi ahaan inuu aradbixiya waajib ku ah wain kaana haddii uu yahay ninka mucsira nin ceer ah shilin maahayo waa ceer fa hal galaasuu siinaya meel doonaaba haka keen hadduu keeni waayo waa ka fasaqani marka hal galaas waa inuu siiya war adig wax oolama haysida waa kaa fasaqday kuleedaha khalaas aa furmatayba wain kaana haddii uu yahay mucsiran nin aan xoolo haynine faqiira fa muddun hal galaas ayuu siini oo min haalibi quutilbaladi magaalada waxa laga cuno haalibkiisa ah cuntada u badana hal galaas iyo wamaa shaygii ya'tadimu ay ku koosaartaan bihi maaga almucsiruuna dadka ceerta ah waxa ay ku koosaartaanna wuu siini wayagsuunahu ay ku aradbaxaanna wuu siini dadka ceerta waxay ku aradbaxaanna wuu siini wain kaana haddii mutawasitan nin dhexdhexaada taajirna ma aha faqiirna maaha dhexdhexaad wey famudun hal galaas ayaa ku waajibay iyo wanisu nis hal galaas iyo nisuu siin wa min aludbi koosaarta iyo walkiswati aradbaxana alwasadu dhexdhexaad ayaa waajibaya ayuu ka siinaya wain kaanat haddii ay tahay gabadhu miman gabadh yukhdamu loo adeego miluhaa iida oo kale fa calayhi ikhdaamuha jaariyada inuu u qabtaa waajib ku ah hee gabadhan gabdhaha lamidka ah shaqaalaa loo qabtaa hal shaqaale iyo laba iyo waxay doonaan ha noqdaan shaqaale inuu qabtaa waajib ku ah iyada lafteeda oo guriga inaiyada masixine islaam u masaxdo waa inuu ka dhiibaa wain kaanat haddii ay tahay miman gabar yukhdamu loo adeego miluhaa iyadoo kale fa calayhi korkii waxaa ikhdaamuhaa inuu adeegto u sameeyo ayaa ku waajib wa idaa casara hadduu bixin waayo uu ka ceyroobo binafaqatiha nafaqadeeda falahaa gabadha waxaa u bannaan fasku nikaaxi nikaaxi baa inay fasakdo ninkii nafaquu waaye war maanta wax keen shilinba mahayo maanta ha laiska baryo berri iyo waxa waxreed war berri sugi maaye nafaqa misiin maya ma hayo waabaa kaa fasaqday iraday kasii baxdayba mana soo ceshan kartid inaad un dib u heshiisaan oo isnikaaxsataan meesheeda weeyaane waina acsara hadduu ka ceeroobo binafaqatiha nafaqadeeda hadduu ka ceeroobo wax uu bixiyu waaye falahaa gabadha waxaa u sugnaaday fasqu nikaaxi nikaaxiba inay fasaqdo wakadalika waxaa lamid ah in acsara hadduu ka ceeroobo bisadaqi eh, fala dukhul gabara lagu nikaaxay meherkeena weli ma adan siinin intaadan taabanin gabadha waxa u bannaan inay ku tiraado niyo meherkayga isi ima taabanaysi adoon meher isiinin war maya balberri iyo waxaasa ku siina hadda oraxa ma jiraanima isiini maya hadduu yidha haddaba waaba kaa fasaqday ku leedahay khalaas horey ka furmiba laakiin hadduu mar taabto oo reer uu ka dhigto deen ay ku leedahay weeyaan fasaq uma suuroobay marna hadday isdhiibto ooba maaragtay allowsahalba meeshii ay ka dhacdo mar dambe waa fasaqana maa yasiir markii hore ay talo la sineed wakadaa in acsara hadduu ka ceeroobo ayaa la a ah bisadaaqi meherkii uu ka ceeroobay qabla dukhuuli intuusan u galmoonin inay ka fasaqataa u bannaan faslun waidaa faaraqa haddii uu furo arajulu ninkii zawjatahu halkan wuxuu ka hadlayaa nin iyo islaan ayaa kala tahay waa isfureen haddii ay isfureen caruur haddayan isu lahayn allasaal hadday caruur meesha joogto caruurta yaa la siinaya ciddee la siinaya caruurtaa laba loo kala qaadi toddoba jir wixii ka weyn toddoba sa horta wixii baaliqa dee ciyaalba maaha kuwaas iyagaa duurkooda maraya ciyaalka aan weli baaliqin islamarkaana toddoba sana iyo wax ka weyn ah waa la khiyaargelina aleyniyo adigu nin kuusan oo weyn baaba tahay aabbaha iyo hooyadaa midkeed raaci kuu doorto ayaa la raacin toddoba sana waxa ka yarna hooyadaa loo dhiibi aabbaha loo dhiibi maayo hooyadaa loo dhiibay laakiin bishari hooyada lafteeda shari bay leedahay shari waa inay islaam diin lahoo aamin ahoo fiicanoo toosanoo mustaqiima waa inay tahay nin kale waa inayan guursanin waxbaa loo sharinaya wuu soo wadaa waidaa faaraqa haddii uu furo alrajulu ninkii zawjatahu xaaskiisiibuu furay walahu ninkana waxaa u sugan minhaa islaanta xaggeeda waladun canug fa hiya iyadaa axaqu ku xaqnimo leh bixadaanatii canuga dhaqaalayntiisa iyadaa ku xaq leh ilaa sabci siniina toddoba sane inta uu ka gaarayo canugaasi uma yukhayaru toddoba sane hadduu gaaroodo yukhayaru waa la doorgelini bayna abaweyhi labadiisii waalid ayaa loo doorgelini aabba iyo hooyo mid uu doonaa laleeyahay nin yahowni fa ayuhumaa koodii ikhtaara uu doortaa sullima ilayhi loo dhiibaya ku yidhaahdo kaasaa raaci kaasaa la siinaya wa sharaa'idulxadaarati haddaba gabadha marka loo dhiibayo canuga shardi baa jira wa sharaa'idulxadaarati dhaqaalaynta ay canuga dhaqaalaynayo loo dhiibayo shuruudeeda sabcun alcalu horta islaamta caqli waa inay leedahay majnuun waa inay yahay islaam waana waxba loo dhiibi maayo wlxuriyatu islaamtu xor waa inay tahay addoon laleeyahay haddii ay tahay ma loo dhiibayo wadiinu naagta diin waa inay leedahay muslimad waa inay tahay walcifatu dhoorsoonaan muslimad ha ahaatee naag haddana dhoorsoono faasiqad aan ahayn waa inay tahay walamaanatu naag aaminoo ciyaalku si xun aan u tarbiyaynayni waa inay tahay waayo tarbiyada ciyaalka waa in lagu aamini karayo waliqaamatu toosnaan mustaqiima waa inay tahay wlkhuluwu ka marnaa min nin waa inay ka maran tahay waa inay nin guursanin hadday nin guursato he caruurtaadii nin kale gogoshiisa inay seexdaan maayma waa ka qaadani fain ikhtalla haddii uu dhinmo minha shuruudaa xaal uu ka mid yahay shardun hal shardi baa dhinmay hal shardi haddii la waayo saqatad way dhici alxadaanatu dhaqaalayntii ay dhaqaalayn lahayd meeshaasi ku dhammaatay khalaas waa laga qaadayaa wallahu aclam sal allahu wsalama wbaarak calaa nabiyina muxamed